kitaabu lbuyuuci buyuucdii axkaamteedii buu u kitaab yahay wagayrihaa iyo buyuucda keyrkeed oo min almucaamalaati mucaamalaad ah buyuucdii baa la qallibay iyadaada iyada ayaa badan wagayrihaana marka rahantii iyo salamkii iyo qiraadkii iyo waxaasoo dhan baa soo gelayo mucaamalaadka lagu dhex sheego sharikadii iyo kulli marka cibaadaadkii baa dhammaaday mucaamalaadkii buu halkan ka gelayaa buyuucdayna soo hormariyaan shaaficiyada <clears throat> marka wuxuu yidhi albuyuucu buyuucdu alaaatu ashyaaa saddex shay un anwaacdii anwaac buu galay marka beecu albuyuucu jamcu beycin weeyaan beeca luqatan muqaabalatu shayin bishayin a la yidhaha shay shay lagu muqaabaleeyo fadakala maa laysa bimaalin waxaan maal ahayn sharcan sida khamre iyo kale iyaa iska soo gelayo midka luqada wa sharcan laakiin waxaa weeyaan fa axsanu maa qiila fii tacriifihi waxa ugu fiican oo tacriifkiisa laga sheegay waxaa weeyaan annahu tamliiku caynin maaliyatin bimucaawadatin biidnin sharciyin cayn milkinteeda waay caynta oo maali ah cayn maal ah maal ah in la milkiyo maxaa lagu soo milkinaana bimucaawadatin bedel biidnin baana lagu milkinaya ogolaasho sharciyin sharci ah tacriifka beec marka waa kaasa ibnulqaasimka uu dhigaa <clears throat> aw tamliiku manfacatin mubaaxatin cala ata'biidi bihamanin maaliyin ama si kale haddii loo dhiga in la yidhaha manfaco mubaaxoo bannaan <clears throat> si abadi ah oo weligeed ah qofkii inuu milkiyo oo la milki siiyo <clears throat> maxaa lagu milki siinayaana biamanin maaliyin lacag aman haddii aan aman lagugu siinin waa sadaqo ama waa hibo <clears throat> baaci marka waa kaasaan bimucaawadatin marka la leeyahay amaahdii yaa ku baxda qardigii biidnin sharciyinna wixii ribo ah beecba ha iska ahaatee idin sharci ah meeshii ma yaallo manfacadiina waxaa soo galay marka waxyaabo badan baa iyadan yaa soo gelaya tacriifkii marka beeca waa kaasa jawaaskiisa iyo banaanaanshadiisa qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca tusay xikmada ku jirtaana waxay tahay dadka haddii la yidhaahdo baahida ninba ninka kale gacantiisa waxa ku jira ubaahi ayuu u baahan yahay qahri iyo xoog ha uga qaato haddii la dhaha iyo qasbi iyo boolina caqlan wa sharcan wax aan fiicnayn ninkan wax haystee wax looga baahdayna daa'iman wa abaddan sadaqaha ha bixiya haddii la dhaho oo ninkii uga baahdaba ha siiyana darar baa ku jira wadararu yuusaal dararkana waa la zuuliyaa sharcigu darar ma keeno ayb see soo hartay marka waayahay <clears throat> wax siintiina hadday qofkan dhib ku tahay mar walbo boolidiina ay kan dhib ku tahay mar walba xoog waxa layskaga qaato baryo iyo tuugsina muru'ada iyo ounan u fiicnayn sharcigu marka wuxuu keenay xal dhexe oo ah wax ha kala gato ninkaana lacag buu rabaa ninkan gacantiisay lacagta ku jirtaa kanna wuxuu rabaa badar ama wuxuu rabaa beer male isaga badaruu rabaa kanna lacag buu rabaa ou dhar iyo waxaas ku soo gato gacantii bay marka ku wareegaya lacagihii iyo alaabihii si raallina layskaga yahay qur-aanka marka wixii xaaraan iyo dulmi keenayana sharciga isagaaba diideyba intii kalena waa kaas manfacadii waaba ku xasile ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi waxala اllaahu اlbayca waxarama الriba yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum biاlbaطili ilaa an takuuna tijaaraةa can taraadin minkum tijaara a raalli isaga tihiin ee barmar bani aadamkii laftirkiisa maslaxadiisii ma yaqaan meelaynan jirinba u malaynaya inay jirto waxaa laga yaabaa labaduba inay heshiis ku noqdaan ribo laakiin dulmi iyo dhib inay tahay sharcigii taas waa reebay marka bani aadamka rabiddiisa ma yaqaane wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ayb marka diinku waa masaalix taam ah waay iyo mafaasid marka laga hortago beecii marka isaga xigmadiisii waa taasaa beecu arkaan buu leeyahay arkaanta beeca waxaa weeyaan caaqid caaqidaan iyo siiqo iyo macquudu calayhi labo wax kala gadanaysa baayic iyo mushtar mushtari siiqo wax lagu kala gato waan kaa gaday waa kaa qaatay oo waa kaa kaa aqbalay iyo macquudu calayhi shayga la guntaayey isaga markaas korkiisa wax lagu guntaayey caaqidka ninka caaqidkaa shuruudda laga rabaa waxaa weeyaan oo beeca labada daraf daraf kastaa waxaa laga rabaa an yakuuna baaliqan qaangaar inuu yahay qaangaarkii marka ilmihii baa ku baxaaya ilmaha iyo sabigu waxa uu gado ama waxa uu gato ictibaar male ayb maxaa yeelay qaangaarkii waxaa ka maqan mas-uuliyaddii rushdigii baa ka maqan ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum ilmaha yararkana waa safiih cunuga yarka ah oo maalkii iyo maslaxadiisii ma yaqaano ayb an yakuuna baaliqan cunug yar marka haddaa wax ka gado oo wixii soo halleeyo ama ay wax un ka soo baxaan oo adigii hadhow marka lagugu celiyo mar walba adaa gar daran oo ninka weynoo ka gaday baa ayaa qalad kale waxaaga mag iyo waxaa u helaysid male damaan iyo wax lagaa siinayo male maxaa yeele adaa muqasir ah waan yakuuna caaqilan inuu yahay caaqil majnuun iyo nin waalan iyo nin yacni maskaxdii ka maqan tahay markaas ama cudurha uga doorsoonto oo um, qof muqma caleyhi ha noqdo iyo ma isagana ma caaqid ma noqon karo ayb ninka khamrada cabeeye iswaalay isagu markaa markaa maskaxdiisu aysa joogin wax laga gadan kara tafsiil badanaa ku jiro shaaficiyada iyagu kaas marka aaday ugu darnaadaano waxay yidhaahdaan wax allaale wixii isaga dhib ku noqonaya haddii uu xasilo isaga iswaalay waa hawl isaga u taallo wax uu leeyahay male wixii saas looga gato waa laysaga gadan karaa ayb waa haddii isagu marka uu lahaa qaladka waa isagu uu issakhraamiyey ayb haddii laakiin si isagu uusan dembi ku lahayn ay ku timaado majnuuno kale unbaa laga xisaabaa laakiin dalaaqiisii iyo wax fara badan baa meelahaas ku jiri jira shaaficiyada dalaaqa sakraanka waa socodsiiyaan laakiin bukhaariga iyo markuu waxyaabo badan ka hadlaayo waa ma soconayo leeyahay ayb nin waalan unbaa laga xisaabaya tan kale waa baab gaar ah isaga inuu iswaale iyo in kale wa an yakuuna mukhtaaran inuu isagu doorto mukhtaar ayaa shardi a caaqidku inuu mukrah uusan ahayn haddii la dirqiyo oo la qasbo oo qasab wax looga gado alaabtiisii beeca ma ansaxayo ikraaha marka labaa loo kala qaada baabka ah meeshaan marka la joogo ikraah xaq ah iyo ikraah hayru xaq ah ikraaha xaqa ah beeciis waa ansaxaa see waa ikraaha xaqa marka deyn baa lagu yeeshay dadkii deynta ku lahaa ee u taagan u fadhiyo isagiina marka waxbuu haystaa acyaan maali ahoo nafci lahoo hadduu gado deynta isaga bixi karo ayuu haystaa xaakimkii waa xajiriyey waa la sharay tasarufkaa laga manciyey alaabtan suuqa in la geeyo laga gado oo dadkan deyntooda laga siiyo waa lababa xaakimka waa u furantaha inuu isaga gado qaaliga suuqa alaabta geeyo dad u dhiibo iyo inuu yidhaha adiga gad qasab ku gad ikraaha oo kale marka waa ikraah oo xaq ah waaye waana bannaan yahay haddii nin marka uu xoolahaasi ninkan ka gato anoo lay qasbay buu iga gatay ma laga yeelaayo waa ikraahun bixaqin kan la diidaayo marka waa ikraah oo bikayri xaq ah ayb ikraaha isagana marka saas an yakuuna mukhtaaranna taasaa ka baxayso wa an yakuuna basiiran waxaa la kala gadanaa cayn shaahidaa ah iyo arkiday u baahan tahay ayb wa an yakuuna hayra maxjuurin calayhim nin la sharayna waa inuusan ahayn labada caaqid midkood haddii uu xukun qaali ku dhacay oo ninkan ma tasarufi kara ah wixii ou gada ma ansaxayaan maxjuuru calayhi xajriga baab gaaro gadaal meelo dhexuu ku keeni doonaa ayb labada caaqid midka wax iibsanayo mushtariga inuu muslim yahay baa shardi ah haddii waxa la gadaayo uu yahay musxaf qur-aan ama addoon muslim ah. addoon muslimaa ah la rabaa in la iibiyo mushtarku caaqidka dhinaca darafka oo oo mushtariga ninka noqonayo waa inuu muslim ahaado addoon muslima nin gaala ma laga gedi karo diinkii ku fasaadina ayb musxaf haddii ay yihiin waxa la gadayana gaal in laga gada ma bannaano oo gacanta loo geliyey musxafkii oo xadiidkii nebiga sal ll slam waa diiday in musxafka lala safro oo ilaa ardi alcaduwi loola safro makhaafata an yaqaca fii aydiihi ayb waxaa kaloo iyadana soo gelaysa ninka laga iibinayo mushtarigu inuu yahay nin cismo leh oo xarbi aan ahayn haddii waxa la gadaayo silaax iyo hub ay yihiin waxa la iibinaya haddii hub la iibinayo nin xarbi ah ama saa'il ma laga gadaayo oo an yakuuna macsuuman inuu yahay qof macsuuma inuu yahay qof aan macsuum ahaynoo dhiiggiisiiba cismo uunan ku jirinoo muslinkii xarbi iyo dagaal kula jiro in laga gada ma bannaano hubka leanna waa icaano loogu kaalmaynayo qof macsuumo beri ah inuu laayo ou dilaan loogu kaalmayna ma bannaana ayb wakhtiyada walidaalika fidnada iyo muslimiinta dhexdooda meelaha ay iska dilayaanna in hub lagu dhex gadaa ma banaana lianna cismadii baa la weynayaa ayb taasaa marka shuruudahaas caaqidku uu leeyahay labada caaqid shuruudahaasaa laga rabaa mabiicda iyo shayga la gadaa laftirkeedana shuruud in laga feeriyo yay u baahan tahay shuruuddaas isaga arkaantan caaqidka aad uma ishaarin laakiin middaan mabiicda xoogaa yaruu ka ishaaraya shuruud lmabiic mabiic shayga la gadaayo waaye shan shardi baa laga rabaa an yakuuna daahiran shayga inuu daahir yahay waxaan daahir ahayn lama iibin karo in la iibiyana ma bannaana ayb shay najaas ah iibinteedu iibintiisu ma bannaana wacalaa daalika shaaficiyada iyo jumhuurku khamrada beeceeda waa reebeen linajaasati bay u reebeen culummada kalena waxaa laga yaabaa inayna ina inay u reebayaan iyagu xurmada oo cayniga ah oo khamrada ku dhacday ayb an yakuuna aahiran muntafacan bihi shay lagu intifaacsan kara inuu yahay shardi ah yacnii laba xaboo beriis ah oo kale iyo laba geley ah laba xabadoodoo geleya ma la kala gadan karan maxaa yeele muntafac maaha laba geley ah waxba ma lagu intifaacsado ayb shaygii marka wax nafci geli kara inuu yahay oo lacagta a qaadanaysa bedelkeeda qofka uu heli karo an yakuuna muntafacan bihi macluuman inuu yahay shay la yaqaano waxaan la aqooninna ma la kala gadi karo maqduuran calaa tasliimihi in laysa sii karo shaygii ninka waa ka gaday waa inaa hoo dhihi kartid oo sii kartid shay aadan marka awood ulahayn oodan siin karin ma iibi kartid shayga marka hayru maqduuri tasliimka ah waxyaabo waxaa jiri kara aan la awoodeynin markaas inuu hoo dhaho laakiin ninka gadanaya oo iska heli karaba kaas beeciisa dhib ma laha maalan dhul lagaa haysto ama guri nin uu kaa degan yahay xoog kaaga haysto oo adig ka baxsan karin ayaa nin baa ku yimid dhulkii baan kaa gadanaya waa ka gaday anaa ka baxsanayuu ku yidhi ninka iska dhaaf adiga ayaraa uga soo gadatay waa ka baxsaday marka gurigii ninkii waa bannaan tahay taas awalba adi xoolahaaga waa waxaa gadaysa nacam ninkan inaad dhibtaa la diidaayo wax aadan sii karin inaa ka gado dhibkii waa laga aamin yahay hadda waxaan macquululmacnaa nacam kaas haddaynan ahayn marka si kale shay aan la awoodi karin addoonka iga dhuuntayaan kaa gaday oo kale iyo waana kaa maqan yahay gacan kuma haysan keen haddii lagu yidhaha ma keeni kartid meel kuma ogid ma bannaana kaasoo kale maqduuran calaa tasliimihi waa marka mamluukan liman yaqacu alcaqdu lahu qofka iibinayana inuu waxaan leeyahay isaga shardi waynaan waxaan aad gadaysa in adiga leedahay ama wakiil wakaalad saxiixa ah uga tahay ninka iska lahaa kuwaasna marka waxaa weeyaan shuruuda mabiicda ayb siiqada marka uu leeyahay arkaantii ila siiqa jirtay kullu ruknin shuruud buu leeyahay caaqidaankii labadii labadoodii shuruudoodii waa sheegnay mabiicdii macquudu calayhiga shuruudeeda waa tan siiqada iyada maxay ka koobantahay iijaab iyo qabuul waay siiqada iijaab iyo qabuul iijaabkii marka waxaa weyaan soo ridid iyo aqbalid oo waxan waa kaa gaday waa kaa gatay ma aqbalay ama iga gad waayi waa kaa gaday meeshay labada darafsay u timaadaba meeshaan marka shaaficiyada siiqooyinku aaday ugu tashadudaan waxayna yidhaahdaan ijaabka iyo qabuulka haddii la waayo beecu ma ansaxaayo wamin hunaa marka waxay ka hadlaan bayculmucaaaat oo hadda dadku wax ku kala gataan sida badan hadda dadka markay wax kala gadanayaan waa kaa gaday waa aqbalay waxba kuma kala gataan sida badan ninka waa imaanayaa markaasu wuxuu shaybu inuu tilmaamo laga yaaba waa loo soo dejiyey lacagtuu meesha saara isagana ka noocaasoo kale bayculmucaaadaa la yidhaha bayculmucaaaadku shaaficiyada muxaqiqiintooda qaar ka mida waa ansaxaa bay dhaheen ibnu surayj iyo kale imaamu eh, nawowina culimo badanuu ka sheegay wahuwa almukhtaaru buu leyimaam nawowina wahada huwa almukhtaaru yacni sixatu bayci inuu ansaxayaa mukhtaar oo la doortay buu yidhi lianna allaha tacaala axalla albayca ilaahay beeci buu xalaaleeyey walam yahbut fi sharci lafdun lahu ilaahay beeci waa idiin xalaaleeyey buu yidhi lafdi beeca waa ku guntamaa kaasna kuma guntamana ma sheegin oo ilaahay rasuulkiisu ma aynan sheegin kaas fawajaba arujuucu ila alcurfi marka waa in curfiga laysaga noqdo mucaadaadkuna curfan beec waayo ayb fakulu maa caddahu الnaasu baycan kaana baycan buu yidhi marka imaamu nawowi wax allaale waxay dadku beec ku tiriyaan iyo wax kala gadasho waa wax kala gadasho ayb wqad اجtaharat الأxaadiiثu bاlbayci can الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslama waasxaabihi radia allahu canhum ayb way ka waxaa aada u shuhrowday nebiga asxaabtiisu wax kale axaadiid fara badanoy wax ku kala gagateen iyo ayaa soo aroortay buu yidhi mashhuur noqotay fii zamanihi iyo wabacdahu xilligii nebigu noolaa iyo ka gadaalaba walam yahbut fii shayin minhaa maca karatiha ishtiraadu اliijaabi wاlqabuul axaadiidtaa tirada badan ee nebiga xilligiisii iyo ka dambaba aahaarta lagu arkay wuxuu leeyahay midna kuma cadda mana lagu arkin iyadoo la shardina iijaab iyo qabuul marka wuxuu leeya iijaabka iyo qabuulku curfi unbaa laysaga celinaya waa kaa marka saasoo alimaamu nawowi culummada muxaqiintan uu ka sheegay isaguna kaasuu doortay marka laakiin meeshan marka kutubta mutaakhiriinta shaaficiyada aaday ugu tashadudaan bictuka iyo qabiltu iyo haddaan la dhihin baaci ma ansaxaayo iyo waxyaabahaasay dhahayeen marka siiqooyinku sideedaba macnaa loo dejiyey mutacabad iyadu maaha haddaa aragto yacni mucaamalaadku aada siiqooyinkaa ku badan siiqada marka macnaa loo dejiyey in laysu fahmo laysku fahmo ee iyada in lagu cibaadaysto sida subxaana allah alxamdu oo kale ma aha walidaalika marka lafdi gaar aho waajib iska noqonayaa ma jiro wixii curfiga uu waxaa ku tiri waa iska sa allaahuma nikaaxa oo markhaati waxa u baahbaahdo kale iyagu dabcan marka lafdu taswiij iyo inkaax iyo wixii macnahaas keenaya in marka ayb albuyuucu ثalaaثaةu أشhyaaء intaaba kadib bu marka wuxuu yihi buyuucdu waa saddex shay baycu caynin cayn beeceeda mushaahadatin caynta oo mushaahadatin joogto oo la arkaayo fajaa-izun weeyaan fahuwa kaas jaa-izun ku bannaan wa baycu shay-in iyo shay beeciisa shayga oo mawsuufin la sifeeyey fi dimmati dimmada iyo mas-uuliyadda dhexdeeda lagu sifeeyey ayb qofkan korkiisa shayga inta lagu kor sifeeyey ayuu mas-uuliyaddii qaatay waa keenaa buu yidhi waayi ayb waa baycu salamka midkaas kitaab gaar fasal gaaroona ku keeni doonaa fajaa'izun fahuwa isaguna jaa'izun weeyaan idaa wujidat haddii la helo asifatu sifadii calaa maakii korkiis haddii lagu helo wasifa bihi lagu sifeeyey iyo wa baycu caynin cayn beyceed shay caynta oo qaa'ibatin maqan caynta oo lam tushaahad aan la arkin walam tuusaf aan la sifaynin falaa yajuusu ma bannaana kaas bayculghaa'ibka waa ayb wuxuu leeyahay marka beecu saddex qaybood u ahay cayn joogto hadda oo mushaahado oo la arkayo meeshan taallo la kala gato shaygan iga gado ayb jaa'is waayo midkaas wa baycu shayin mawsuufin fi dimmati iyo shay <coughs> dime lagu sifeeyey macnaheedu waxaa weeyaan qofka maalan waxaad tidhi lacagtan hoo waxaad ii keentaa baabuur sidaas ah magacaas leh moodalkaas leh midabkiisu saas iyo saas yahay wixii uu ku tilmaansamayey oo jahaalada uu uga baxayo dhan baa la sifeeyo la sheegay <coughs> kaas marka wuxuu leeyahay eh, waa baycu salam ninkan lacagti baa loo dhiibaa sheega isheega isheega saa i saa i saa aha lagaa rabaa bishu markay intaas tahay haye waa shaygaas marka ninkan dimadiisaa lagu sifeeyey waa ansaxa kaasna baycu salam waa waa bayculghaa'ibkii ruqsa laga bixiyey waay waxay waa maqan yihiin haddan caynta la gadaayo ma joogto laakiin maadaama dadka baahidoodu ay ku noqon noqonayso taasoo kale yaa dadka loo fududeeyey bayculqaa'ibkay mustana ka ka yahay marka salamku baycu mawsuufin fi dima marka kaasuu ka wadaa haddaan marka meesha raasumaalka lagu dhiibin oo lacagtii aadan ninkaa u dhiibin markaas waxay iska noqonaya marka baycu deyni bideyn deyn deyn lagu gadaayo waa bayculkaali bilkaali mana ansaxayo markaasoo kale raasumaalkii ayuu dhiibaa lacagti shaygii lagu caynti baa maqan laakiin waa sifaysan tahay sifo aan muran lahayn wax kale aan ku jirin ayay sifaysan tahay marka waa bannaan yahay kaas goorma fa jaa weeyaan fa huwa jaa ku bannaan waayo idaa wujidat isifatu sifadii haddii la helo calaa maa kii korkiisa lagu helo wasifa bihi lagu sifeeyey waa salamka baycu salamka wa baycu caynin iyo cayn beeceeda caynta oo qaa'ibatin maqan lam tushaahad aan la arkin walam tuusaf aanna la sifaynin falaa yajuusu ma bannaano shaygan mana sifaysna mana la arkin ma bannaano markaayb oo maalan wax iskaba maqan waayo maalan wuxuu leeyahay markabka hadda ka soo socdo baraasiil ka soo socdo sokorta oo wado ayaan kaa gaday keen lacagtii lacagtii buu ka qaaday warqadoo laga yaabaa inuu marka warqad siiyey inuu ninkan warqad lacag qabasho ayuu siiyey cayntii war hool lacagtan waaas waxaas ii keen ma aha oo inta la sifeeyo shaygiis la sifo bixiye ma aha ee wuxuu leeyahay badeeca aniga suuqa iigu soo jirto mar dhow dekadda kusoo xiranayso bil ama shan iyo toban maalmood kadib ma iga gadatay waa kaa gatay kiina waa sii gadaa isagana warqaddii lacag qabashadu kusii gadaa isagana waxaa laga yaabaa marka saddex beec afar beec in la galo shaygiina weli uusan imaanin hadhowna marka waxbaa qarrimay la dhaho oo markabkii baa degey wixii baa saan noqdeen hadhow wixiina waa la kala gatay taas waa waxaan la ogolayn salamna ma aha cayn oo hadda joogtana ma aha wax maqanaa la kala gadana ma bannaana kaas marka ayb falaa yajuusu kaasi ma bannaana wayasixu waxaa ansaxaya baycu kulli طaahirin mabiicdii shuruudeediiyo halkan marka ka ishaara wayasixu waxaa ansaxaya baycu kulli طaahirin mid kastoo daahira beyciisa ansaxaya muntafacin bihi lagu intifaaco mamluukin la hanto ayb wayasixu waxaa ansaxaya baycu kulli طaahirin najaastii baa baxda wax najaasa lama kala gada karo muntafacin bihi lagu intifaaco wixii aan intifaac gelin isagana ma bannaana laba xaboodoo galleey ah oo kale iyo eh, iyo wax lamida oo hadda aan waxna lagu cuntana aan noqonaynin waxna aan taraynin oo aan muntafac ahayn ma la kala gado kara mamluukin lahantay mamluugna wixii aadan adiga lahayn ma iibin kartid bayculfuduuliga ayaa baxaya nacam albayc اlfuduuliy bayculfuduuliga waxaa laga wadaa wax aan wakaalad sax lagu siinin ninkii iska lahaana aadan ahayn inaad iibisid oo maxay ku imaanaya maalan qofkii wuxuu leeyahay nin baad maqashay oo isdhahayo warbooskii aan meeshaas ku lahay ama inaan iska gadaan habaa xoogaa taasaa niyadii iiga jirtay iyo soo sheeg sheegayaa maqashay suuqii baa intaa aaday baad nin uga soo gaday nacam dhulkaas saas iyo saas waa kaa gada keen lacagtii wixii lacagihii baad marka kala dallaashay ninkii mana ku idminoo idin sax a ah kuma siinin wakiil yacnii wakaalad saxiixa ah ma ku gadin milkina kuma gedin ma ansaxayo beecaas marka imaamu shaafici qowluljadiidkiisa beyculfuduuliga ma ansaxayo dhaha ayb qowlulqadiimku laakiin wuxuu leeyahy waa ansaxayaa bayculfuduuliga hadduu raalli ku noqdo ninkii qowlulqadiimku marka wuxuu cuskan yahay xadiidu curwat albaariqi ayb saxiixa ah nebiga ninkii oo u diray udxiyo iisoo gad dirhamkan halkan diinaar orod udxiyo iigu soo gad neef suuqii buu tegey halkii diinaar neef buu ku gaday ari a arigiibuu sii gaday suuqii laba diinaaruu ku helay hal diinaaru ari ugu soo gaday isagoo marka diinaar iyo neefkii arigaa nebiga u dirsaday isku wado ugu yimid mar hadda maalkii rasuulku ku tasarufay biduuni idni wax ii gad iyo lama dhihin isagana maca daalika rasuulku wuu iska ogolaaday waana u duceeyey qadiimku marka wuxuu ku socdaa xadiidkaas wuxuu leeyahay bayculfuduuligu waa ansaxayaa haddii ninkii iska lahaa gadaal ka ogolaado ayb jadiidkuna marka muxuu ku dhisan yahay sadudariica xadiidkaas sidaas inta la arko nin walbaa dadka maalkiisu in lagu fakado marka hadhow oo la yidhaha dhib male waa iska gadayaa aniga oo hadhow dood iyo aniga ma rabin iyo saasay ahayd doodu badato marka qowluljadiidka taxriimkiisa ama cadamuljawaazkiisa wuxuu ku dhisan yahay min baabi sadi dariica waaye qowlulqadiimkana xadiidkaasuu cuskan yahaymarka sadu dariicadana ictibaaray leedahay ogow haddii la yidhaha xadiidku sidaanuu yidhi ha layska sameeyo oo nin walba waxaada lahayn laguna idmin suuqa geey gab hadhow dhibaa imaanaya man mar walbaa ogolaasho joogtaa dadku ma samaynayaan dhibkaas marka iyo sadan lihaada albaab jadiidku marka waa diida ayb mamluug marka waxaa ku baxaya bayculfuduuliyaa la yidhaha marka midkaas waa aada lahayn walaa yasixu ma ansaxayo ayb baycu caynin cayn beeceeda najisatin najaas ah waa ixtiraazaadkiibuu hadda isagu halkan ku dhigay walaa maa shayna ma ansaxayo laa manfacata manfaca fiihi dhexdiisa aysan ahaynna ma ansaxayo ayb faslun fi ribaa fii axkaami ribaa ribada axkaamteedii buu u fasal yahay ayb ribada marka axkaamteedii u fasal yahay fasalkan arribaa maqsuura waa isim maqsuura waaye luqatan aziyaada baa laga wadaa sharcigana waxaa weeyaan muqaabalatu ciwadin biaakhara majhuuli اtamaahuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi tacriif dheer ayb ciwad shay lagu muqaabaleeyo shay kale oo aan la ogeyn inay isu mid yihiin iyo in kale ayb sharciga marka micyaarkiisa wax lagu feeriyo wakhtiga caqadka uu dhacayo ribada labay u kala baxdaa riba nasii'a iyo riba alfadli riba nasii'adu waa midda qur-aanku uu sheegay riba nasii'a ayaa qur-aanku ka hadlayo qofkii inuu qof wax ka daynsado dayntii uu yidhaahdo ii ribey aniga saar maalinkiiba intaasa ii socoto haddaad doonto toban sana ha kugu qaadato waa sida banuugtana waa ku dhaqmaan jaahiliyadiina midda lagu dhaqmi jiray waayo waana midda uu reebay oo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulihi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun oo wixii ninka aad deymisay keliya unbaa ku leedahay ziyaadada maya ayb oo iyaga marka waxay dhihi jireen qof markay waxdeymiyaan wakhtigiina uu ku keeni waayo culays iyo uu ku dhaco waxay dhihi jireen ataqdii am turaabii miska gudee deyntii mase ribaa saaraysaa haye ribaan saaray bis waayahay ninkaas miskiinkaa marka baahidiisaa laga faa'iideysanaya isagaa lagu kor taajiraya waxaa laga yaabaa haddii labaatan sano deyntaas uu gudi waayey intii uu qaatay labaatankeed inay tagto waa marka dhiig miirasho aan caadi ahayno dadka masaakiinta baahidooda laga faa'iidaysanayo waa sharciga marka aad buu ula dagaalamay taas waana reebay iyadoon laguu shardinin laakiin muu ziyaadi kartaa waa u ziyaadi kartaa dhib male ninkii daynuu ku siiyey boqol dollaru ku deymiyey adoo dhibaa iska dhibaataysan asaga shardina kulama gelin niyadiisana kuma jirin boqolkii unbuu kaa rabaa bis wakhtigii waa la gaara boqolkii boqolkii baa siisay labaatankaanna ku darsaa tihi waa bannaan tahay taas xusnu lmuqaadaada la yidhaha nebigana waa sameeyey sala allahu alayh waali wasalam nin buu ka amaahday qaalin yar qaalinkiisiiyo kalama haynaa la yidhi midka weynaan haynaayo ka qiimo badan sii buu yidhi naxnu yacni awlaa bilmuqaadaati annagaa gudid iyo yacni ama xusnu lmuqaadaat annagaa ku habboon inaan samayno marka waa haddii shardi ou la jiro haddaan shardi la jirin dhib ma laha kullu qardin jara manfacatan huwa riban waxay ku dhisan tahay haddii shardi meesha la geliye haddaan shardi jirin dhib ma laha ziyaadada wax dhiba ma laha axaadiidta saasay sheegi nooca labaad hadda ribadaas halkan ma looga hadlaayo kitaabka hadda ribadaas mara ma ka hadlaayo isaga taas waa iska macluum khilaafna kama taagna beecan dhexdiisa ribada looga hadlaayo waxaa weeyaan riba alfadli riba alfadli marka axkaamteeda marka la rabo in la ogaado horta waa in la ogaado waxa ribowi ah iyo waxaan ribowi ahayn axkaamtan hadda soo socoto maxay ku iyay yacnii intay ku dareereysaa meel ay ku socotay rabtaa xaggee bay ku dareersanaysaa ay ku dareereysaa axkaamtan ribowiyaadka nusuustu waxay tilmaantay lix nooc ayay ku sheegtay kuwo kalena waa la haleeshiiyey ribowiyaadka marka lixda nooc waxaa weeyaan dahabka iyo fidada iyo timirta iyo shaciirta iyo burka iyo cusbada lixdaas naskaa tilmaameen <coughs> oo waa mansuus kuwaas mulxaqaadaa jira marka kuwaas kuwa la haleeshiiyey dahab iyo fido waxaa la haleeshiiyey amaan wixii yanii wax lagu kala gato oo sidoodoo kale ah wax wax lagu kala gato marka waa un lacagta hadda sida dahabka loo isticmaalo الdahabu wاlfida mulxaqoodu waxaa weeyaan lacag ama dolar ha ahaato ama shilin soomaali ha ahaato ama wax kale ha ahaato ayb alburu wاlxindaةu wاtamru alxindatu cinday bur isku mid waaye alxindaةu wالshaciiru wالtamru iyo wاlmilxu iyana maطcuum saddexdan marka waxaa weeyaan waa la quutaa waa quutu daruuri wax allaala wixii madcuum ah oo la quuto halkaasa iyaguna gelaya beriisku ribada waa ku soconee digirta waa ku soconaysaa geleyda waa ku soconaysaa wain kaanat hayra mansuusatin ayb alimaam moxamed bnu nasr almarwasi kitaabu sunna wuxuu ku yidhi wax khilaafa ah ma ogi buu yidhi culimmadii salafkii hore in ribowiyaadku lixdan aysan ku koobnayn oo ay ka tallaabi karaan oo ribowiyaadku inaysan lixdan bis ahayn oo waxyaabo kaleoo macnahooda lehna inay soo gelayaan layskuma khilaafsan ayb marka kutubtan dambe sancaani waa laga yaabaa marka subulsalaamka wuxuu yidhaahdaa in lixdan bis baa ribowi ah waxay kale ribowi ma ahan ayb marka taasna ma waa laga xoog badan yahay culammadii salafka ahay saasay sheegayaan waana in saas loo fahmo marka ayb maxaa yeele waxyaabahan waa macquululmacnaa shaygu hadduu macquululmacnaa yahayna sharcigu macquul maahan mana keenayo laba isku mid inuu kala geeyo qamadigiina ribaa ku dareereyso oo yaan la kala badinin marka laysku bedelaayo geleydana ha la kala badiyo esh macnaa marka maxaa loo kala qaaday labadan madcuum iyo madcuum waaye sharcigu marka muxuu waxaan mutacabad maaha wax oo yacni maahan cibaado maxdiyo macnaheeda aan la fahmaynin maahanoo samey un lagu yidhi ma aha ayb <clears throat> taas iyadu marka waa kuwaas ah ribowiyaadku marka horta intaas ribowiyaad waay haddana cilooyinkooda dahabka iyo fidada iyo lacagta waa isku cilo wa cilatuhaa aلthamaniyatu اlmuطlaqatu waay waa haman waxaa lagu gadan karaa ayg hal dhinacay aadayen marka isku fasiilo camal ayb kuwan kalena ciladoodu waa maxay ucmi cilatuha aucmu ayib ciladiina marka waa kala garatay xukunka marka see waayo marka xukunka ribowi shayga ribowiga marka la gadaayo oo beec la rabo in lagu sameeyo xukunkiisu soo noqonaa xukunkiisu wuxuu noqonayaa haddii jinsi jinsigiisa lagu gadaayo laba shardi baa la shardinaya tamaahul inay isla ekaadaan iyo taqaabud hoo iyo hoo in laysdhaho oo shay muajal inuu noqdo lama ogola <clears throat> hooyo hoo in lais yidhaahdo iyo inay isleeg yihiin ayb oo marka e, kiilo beriis ah iyo kiilo beriisa isku bedeli kartaa kiilo beriisa ah oo nooc ah iyo laba kiiyo laba kiilo nooc kalea lama ogolo kiilo basmati ah iyo midka kale laba kiilo ah ama kiilo iyo bar waa kala fiican yihiin darteed maya ma la ogola kan xun adiga iska iibi lacag ku gada kan fiican haddaa rabto ayb maxaa yeeley waa isku jinsi beriis beriisay isleeyihiin tamaahul taqaabud ho-i hoona in layslo lacagtuna waa la mid lacagtii maalan yacnii hal jinsi hadday tahay labadaasaa la shardiyaa ho-i ho-i inay isla ekaadaan boqolkan dollar iyo jejebi maxaan ka dhigaa shan labaatanaad iiga dhig waa dollar dollar lagu bedelanayo markaan ogow waxaa laga yaaba qofka inuu is yiraa say ku dhici kartaa dollar in dollar lagu bedelo macnaha ku jiraa waa maxay macnaa ku jiri kara ninkan boqol buu wataa kana shan labaatanaadu rabaa waa dollar iyo dollar laysku bedelayo marka hoo iyo hoo iyo inay isla ekaadaan ayaa shardi ah oo yacnii qofka inuu yidhaahdo waxaa la diidayaa sagaashan iyo shanan ku siinaya ama sagaashan iyo sagaal hal dollarna waxaan kaaga goosanaa waa ku waxaan beddelkan ma la ogola ayb mar haddii dollar iyo dollar waxaan ka hadlayna laysku bedelaayo hoo iyo hoo inay isleegyihiin jinsigii iyo mid kale marka laysu gadaayo oo ku cillo ah laakiin jinsi iyo jinsi kale ayaa laysku gadaa waa isku cillo laakiin maxay noqon karaan dahab iyo fida laysku bedelaa waa isku cillo laakin waa kale jinsi dahab iyo lacag waa isku cillo labaduba waa haman waxbaa lagu gataa laakiin waa kala waa isku cillo laakin waa kala jinsi kanna waa dahab kanna lacag waa dollar ah taas marka iyado xukunka shaygaas kala marka la kala gadanayo waa hal shardi shardigu marka waxaa weeyaan taqaabul majliska inaan laga kicin iyadoo meeshaas ay wax ku dhiman yihiin qof lacagtaadii hoo meeqo waayo dahabkan kun dollar kunkii waata u tiri adigana dahabkii ka qaado bis dahabkan meeqo waayo kun dollar siddeed boqolaan hadda haayaa hoo dahabkiina waa qaatay labada boqol mar kalean kusoo daraa ma la ogola iyada taas maxaa yeelay taqaabudkii ayaa meesha ka baxay tamaul ma la shardinayo markaan laakiin taqaabud baa shardi hoy hoy ayb wixii aan markaa laba jinsiyo kala duwan kala ah oo aan isku cillo ahaynna sidii la rabaa loo kala gadan karaa fabiicu kayf kii hadda ahaa fabiicu kayfa shitum idaa kaana yadan biyadin laakiin laba cilla hadday kale yihiin oo waa maxay maalan lacag iyo waxaa laysku bedelaa qamadii qamadii suuqigan iyo lacag ayaa laysku gadaa lacag iyo qamadii isku cillo miyahana maya qamadguna waa ucmi lacagtuna waa amaniye cilladeeda wax shardi ma la shardina deyn waa isaga qaadan kartaa rasuulkana shaciir waatou deyn ku soo qaatay oo ra'an dhigay diriciisii marka way bannaan tahay taas iyada dhib mara shayga ribowigaa marka anwaacdiisu siyaabahaas u kala qaybsantaha marka ayb ribowiyaadkiina baratay ajnaastooda ee cillooyinkay kala leeyihinna waa baratay axkaamtiina intaas bis waa ayb haddii marka dayn qofku awal lagu lahaa oo kale maalan ay iska jirtay oo qofku uu qof dayn ku lahaayoo kale oo la yidhi eh, dayntiisi inuu ka gudsado uu rabo dayntaas marka hadday labadoodu markaas dayn meeqaad igu lahayd waxaa lagu lahaa maalan ninkan labaatan milyan oo kale oo shilin soomaali ah labaatankii milyan shilin soomaali ah hadda ma hayo labaatanka milyan meeqa dollar waa intaasoo dollar waa isku bedelkeeda dhib ma laha mar haddii markaas hadday kala qaadanayaan idaa kaana bisicri yowmiha maalintaas sicirkeeda iyo dembiyadinna ay u kala qaataan bis waayo dhib ma laha oo culammadu waxay leeyihiin dimada iyo waxa saaran iyo waxaa isleh dimada waxa saarana waxay u dhigmaan wax meesha yaalloo kale ayay ayay u dhigmaan marka xadiidna waa ka qaataan qaarkoodna waxay yidhaahdaan ma waa laga fiican yahay saas laftirkeeda oo wixii int intaa soo sarrifta lacagtii waxay ahayd ku bixisaa ka fiican laakiin middaas dhib ma laha iyadu taas kalea marka xadiidkaas xakiim ibnu xisaan geeli oo suuqa ku gedi jiray daraahin bay ugu qiimaysnayd marmar dirhamu ku qaadanayaa waa la yeeli karaa taas iyadu taas dhib ma laha faslun markaa wuxuu yidhi waribaa xaraamun ribadu waa xaaraam wa inamaa yakuunu wuxuu ahaadaa ribadu fi dahabi wa inamaa yakuunu ay wainamaa takuunu ribadu waxay ahaataa ay taqacu waxay ku dhacdaa iyadu fi dahabi dahabkii waalfidati fidadii iyo walmadcuumaati waxa la quuto walaa yajuusu ma bannaana baycu dahabi dahab iibintiis bidahabi lagu iibiyo wala fidadiina kadalika sidaa in loo iibiyo fido fido lagu gadaa ma bannaana ilaa mutamaahilan inay isu dhigmaan maahan isleegyihiin isku mid yihiin naqdan meeshana lagu kala qaato taqaabud waa naqdi ayb intaasoo markaa ribadii ku koobay walaa baycu maa shay beyciisna ma bannaana ibtaacahu qofka ou soo gatay xataa yaqbidahu intuu ka qibdoodo wuxuu ku yidhi marka dahabkay fidadii madcuumaadkay ribadu gashaa ayb wixii intaa ahayn ribo ma gasho bir iyo waxyaabahaas marka nuuradda iyo carada iyo ribo ma gelayso madcuum ma aha ayagu hamanna ma aha kuwaas ribo ma lagu socodsiina axkaamta ribada marka madcuumaad iyo dahab iyo fido dahabka iyo fidada lacagtaa marka la haleeshiina maadaama iyagu ay la mid yihiin ayb ayb dadka waxay ka weydiiyaan lacagta midaan lacagta iyo kale ah eh, lacag iyo laba lacagood oo kala duwan marka laysku bedelaayo waxaa bannaan in la kala badsan karo laakiin hoo iyo hoobaa shardi ah baan dhahnay ninka laakiin sarifkiisa intuu doono siisan kara adiga ma xukumaysa taas ayb hadduu boqol dollar wato oo konton dollar kaa raba sarifkeeda kontanna inuu kuu soo celiyo aad rabta adiga yani waxuu rabu kaa sii karaa haddii boqol dollar aa iga sarrifanaysa niyo sagaal waxay ii tahay aniga saddex milyan iyo afar boqol maalan haddaad laakiin toban sarifkeed rabto saddex boqol iyo kontonaan kaa siinaya waxaan kaa siinaya saddex boqol iyo labaatan oo kale maalan yidhi saas ma raalli ma iskaga nahay raalli ma isaga nahay ha waa lagu kala gadan karaa ninkan needhow marka boqolkuu ka qaada wuxuu celinayaa sagaashan dollar oo jajaba iyo sarifkiisiina intii saddexdii boqol iyo labaatankiiba u qaadanaa waa kaasa saddex boqol labaatan buu siinaa ujeedaa iyo sagaashan dollar isku siinaa way bannaan tahay maxaa dhacay ribo waayo dad dhahaya arkaysaa wax riba shaqo kumale ninkan dollarkiisu intuu gadanaa say jirtaa hadduu rabo toban milyan uu kaa gadanaa boqol dollar adiga mukallafaad tahay caaqidaad tahay aday ku jirtaa haddaad dooranaydaa meel kale aadis sagal laguma xadidin sharciga ma dhihin doolar intaas ka badan suuqa ka badan haddaa gadda dembiilaa tahay wax dhahaya ma lehe ogownsiduu rabo kbee kanna beecou kula heshii karaa ninkanna beec kaloo kula heshii karaa aniga jajabkan dhibow aan kusoo maraa waa idhibaa hadduu dhib markaa jajabka uu kusoo maraayo beeciisa waa qaaliyeysa karaa isagaa ikhtiyaar dad marka waxaa arkaysaan ribo waay ribo waay dhahaya ribadu ay kumaba kala yaqaanaanba ribo iyo ribo la-aan iska sheegay marka ribadu wax go-anoo la yaqaano waaye meel kasta riba riba riba iyo eh, iskama aha ila waxaa ninkan laga rabaa keliya taqaabud hoo iyo hood bis in laga helo hoo iyo hoodii haddii uu laga waayo markaasay ribo ku imaan kartaa ayb waa la fahmaan malayna marka meeshaas ayb midda jeexan oo kale maalan tobanka jeexan dhib hadduu isaga ka maraayo tobankan jeexan aniga hadhow dhibanka maraa hadduu leeyahay haye toban jeexan iyo toban cusub soo roba ku kala gadan karaan ninka tobankiisa hadduu u bogo ou arko saddex boqol iyo waxaan ku siinaa afartan haye tobankiiba u bogi waayo meel waxbay ka jecanta tobankan aniga waxaan kugu sarifaa saddex boqol oo kun haye saas ma ku rabtaa haa waa ku rabaa saddexdaada boqol hoo tobankii keen waa bannaan tahay hoo i hoodii waa dhacday qiimo ziyaadintan iyo nuqsaamintan wax ribo shaqo kuma lahan saa marka u ogo waxaa kaloo iyadu aan bannaanayn in laysku daro shay ribowi ah iyo mid kale oo hal xaba lagu gadana ma bannaano markaayb shaaficiyada mas'alada muddu cajowa mas'aladay dhahaa ay u yaqaanaan oo waa maxay lacag oo ribo ribo ah iyo dahab baa isku dartay ninaa dahab inaa uga gadata rabtaa ma bannaanaanaysa laba ribowiyaa isku wadaa ayaa hal ribowi ah ku gadaysaa shay ribowi a maya see la yeelaa markaas dahabka ama mutamaail ka dhig hoo iyo hoona isdhaha amase adiga yacnii dahabka ninkan ka gado lacag uga gado ka qaada lacagta lacagta aa ka qaaday tii hore aa u wadda isku beeri dahab uga iibsa markaasna yani sida uu yeeli karo saas wالribا xaraamu weeyaan wainamaa yakunu fi الdahabi wاlfidaةi wاlmaطcumaati bay ku dhacdaa walaa yajuuzu ma banaana baycu dahabi bidahabi dahab dahab lagu gado walalfidati fido beeceedana ma bannaana kadaalika sidaadaasoo kale loo gado kadaalika maxay noqonaya marka fido fido lagu gado ee dahab fido lagu gado ha u qaadanin walalfidati walaa yajuusu ma bannaana bayculfidati fidada beeceeda kadaalika sidaadaasoo kale oo fido fido in lagu gado waaye ilaa mutamaahilan inay isku mid yihiin maahane naqdan hoo i hoona yihiin walaa baycu maa shay beeciisna ma bannaana ibtaacahu haddii laga jaahil noqdo marka taasaan ka tegana shaygan iyo shaygan waa laga jaahil yacni inay isla egyihiin lama hubo cabir ma lagu hubo marba haddii tamaaulkii laga jaahil noqdo tamaaulna la shardi jiray timir baa nin timir inaa uga bedelaata rabta ama beriisi beriis ninkan waa la yaqaanaa kiisa inta kiilo ow ya kaaga lama yaqaano waa qiyaas bis ma banaana iyadana oo qaacidadu marka waxay tahay aljahlu biاlmumaahalati ka xaqiiqati اlmufaadalati qaacida saasay qabaan shaaficiyada aljahlu biاlmumaahalati mumaahalada haddii laga jaahil yahay ka xaqiiqati اlmufaadalati iyadoo kala badan oo kale leh iyadoo kala badan oo kale weeyaan xadiiana macnahaas oo kale leh ayb ayanqusu ruطbu idaa yabis nebigu wuxuu yihi rudabkan aa ku bedelaysaan middan rudabku oo geedka saaran oo qoyani hadduu qallalo sooma nuqsaamayo yidhi haa idan waxaa laga jaahil yahay marka inay isla ekaanayna in kale mabawalaa baycu maa shay beeciisna ma bannaana ibtaacahu ou gatay xataa yaqbidahu intuu gacanta ku soo dhigo shay baa ninkii iibsatay ilaa a ka soo qibdootood gacanta uga dhigto inaad iibisaa ma bannaana iyadana sababta waa maxayna beeca waxaa shardi u marka aad tasaruf taama iyo milki taam ah milki taamaa maqan marka meeshaan milkigaagu daciif waayo taam ma aha milkigaagu hadda waa daciif taam ma aha beec laakiin ma dhacay tana iyadana lagu wareeraa dadku ay ku wareeraan nin baa alaab ka iibsatay lacagtii waa siisay alaabtii weli isagaa haayo kama qaadanin gacanta ugama dhigin beecaas ma dhacay horta mase ma dhicin beeci waa dhacay beec wuu dhacay beecan wuxuu ka mid yahay cuquudda laasimka ah cuquuddu laazim iyo jaa-is ay u qaybsamaan laasimka macnihiis waxaa weeyaan lagama noqon karo ilaa wixii looga noqonayo in la helo maahane waxaa looga noqdaa marka ama khiyaarkii baa weli jiro ama ceeb baa timid iyo waxyaabahaas iqaalo iyo yaa looga noqon karaa bis qofkiia iska dhaafaybo waa iskaga kaa cafiyey markaasuu alaabtii kaa celiyey laakiin beec hadduu guntanma mar caqdi laazima waayo celis ma jiro haddaadan sabab sharciga la imaanin jaa-is iyo laazim saas laazim macnaheedu waxaa weyaan waa caqdi laazimay oo aan faskigii aan la fasakhi karin ilaa wax sharciga ku ogolaaday maahni suurooyinkaas ayb beecan marka waa dhacay ninka markaa lacagtii u dhiibtay alaabtii isagana uu ku saaray meesha ood meesha dhigatay waa iska baxday marka adigii ninkan waa ka gadatay alaabta beeciinni waa laazimay wax kale ma leh laakiin iyadoo saas ay tahay ma la ogolo inaad gaddo shaygaas ninkii adoon soo qaadaninoo gacanta kusoo dhigin lianna milkigaaga nooc dacfi abaa ah weli ku jiro ibnulqayim xikmada isaga wuxuu yidhaahdaa aaduu shareecada axkaamteeda u tac xikamkeeda aadu ugu fiican yahay wuxuu yidhaahdaa bani aadamku waxaa lagu abuuray xoolo jacayl waxaa laga yaabaa ninka haddii agtiisa ku gada laguu fasaxo faa'iidadii wixii adiga ah uga qaaday meesha iyadoo ay yaallaan waxaa laga yaabaa inaad intaad adiga si beeca xariif ugu tahay wax badan faa'iido badan inay kuu korto ninkiina marka uu arkaayo faa'iidadii wixii kuu saaran isagiina alaabtii oo kalea u taallo gadaa xoogaa wuxuu isdhihi karaa qalbiga war waxaan adayga kugu fiicnaayeen iyo nooc buqdi baa gelaya waxaa si aynan u gelin ka qaado meel kale waxaaga ku gadan sidaasaasu dhaha walaa baycu maa shay beeciisiina ma ansaxayo ma bannaano ibtaacahu ou soo gatay qofka xataa yaqbidahu intuu gacanta uga soo dhigo walaa baycu laxmi hilibkii iibintiisiina ma bannaano bilxayawaani lagu iibiyo hilib meeshaan yaallo neef ari a nool inaad ku iibisa ma bannaano iyadana xadiid baa soo arooray marka xayawaanku isagoo de ribowi miya mase ma ahan de nebigu waxaa sugnaatay inuu dayn u geliyey oo qaalin qaatay oo amaahday booskeediina uu ku guday ribowi ma ah marka waxaa kaloo sugnaatay inuu yidhi addoommihii hawaasin iyo laga keenay ha layska siiyo yidhi ninkii nafsadiisu ay jeceshahay oo raacaysana halkii addoon tobanaan ugu bedelaa buu yidhi nacam markii aan addoommo helno addoonku iyo xooluhu isku mid waay xagga marka axkaamtan marka laga hadlayo ribowi marka ma aha ayb neefkii ariga ahay laba neef qofka hadduu ku bedesho walaa xaraja ayb oo isagoo asnaafta ribowiga ma ku jiro mana xadiidkaana marka waa kusoo waa waa loo cuskadaa ayb wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab iibintiisa bilfidati lagu gado midda bacda wataa mar walbo ayaa aman ah wax lagu iibsanaa wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab iibintiisaa bannaan bilfidati lagu iibiye fido mutafaadilan isagoo kala badan naqdan hoo iyo hoo ah laakiin hoo iyo hoo ah dahab iyo fido in loo isku gadaa bannaan iyagoo kala badan toban garaam oo dahaba konton garaam oo fida oo lagu gedi karaa laakiin hoo iyo hoo in laysdhaho lacagtii iyadana waa lami wakadalika almadcuumaatu waxa la quutana sidoo kale laa yajuusu ma bannaana baycu ljinsi jinsi in la iibiyo minha madcuumaadka ka mida bimilihi isagoo kale in lagu iibiyo ma bannaana ilaa mutamaahilan inuu isku hal yahay naqdan uu yahay maaha beriis iyo beriis geley geley baa laysku bedelaya geleydan waa cagaaran tahay tanna waa geley cad hala kala badiya maya ma bannaano geley so iskuma aha ha mar hadday geley isu yihiin masage ma isu yihiin ha ma isu yihiin waxaan kale kulligood saas ayb marka waxyaabahaas oo dhan labadaas qayboodba waxaa laga dhigaa marka macnahaas ayay leedahay ilaa mutamaahilan naqdan haddii mar jinsi jinsigiisa lagu gadaayo timirna sidoo kale rudab iyo waxaas looma kala fiirinayo wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsigii beeciisii minhaa oo macuumaadka ka mid a ah, bikayrihi isagoo kayrkii in lagu gato mutafaadilan isagoo kale badan naqdan laakiin ah muxuu ka wadaa waa madcuumaaday isku wada yihiin ogow cilladaa ka dhexayso qamadi iyo beriisow rabaa inay isku beddeshaan kiilo beriisa saddex kiilo qamadi ah oo lagu gado karaa laakiin naqdan hooy hoo in lagu kala baxo maxaa yeeley beriiska iyo qimadii waa isku cillo kale jinsi laakiin hadday kale cillo yihiin ka waran kale jinsina yihiin markaas walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi baycu lgarari kadada beeceeda bayculgarar waa beec qofka lagu khiyaanayo ma bannaana gararku laakiin waxaa la rukseeyaa aas-aaska daartoo kale hadduu yahay iyo oo aan markaas in la qodaa ay adag tahay iyo algarar اlyasiir muktafar ayb oo waxaa la yidhaahdaa qaacido waxaa jirto yuktafaru fi الdimniyi ma laa yuktafaru fi اlistiqlaal iyo waxyaabahaas ayb iyo taabica waxyaabahaas qararkaas yari yar oo kale yasiirka ah dhib ma laha isagayb waxaan kaloo muuqdo unbuu raaca iska raaca walaa yajuusu ma bannaana bayculgarari bayculgararkiina ma bannaana ayb halkan fasalaan ku daraynaa faslun fi lkhiyaari fii axkaami اlkhiyaar khiyaarka axkaamtiisiiba u fasal yahay khiyaarku saddex nooca u qeybsamaa khiyaarulmajlis iyo khiyaaru iyo khiyaarulcayb beeca khiyaarkiisu saddexdaas u qeybsamaa khiyaarulmajlis waxaa weeyaan inta majliska laysla joogo oo labada qof jirkoodu intuu isla joogo khiyaaraa furan weli baaci ma laasimin intay isla joogaan fasak waa yeeli karaan ninkii waxbuu ka gatay lacagtii baa siisay alaabtii gacantaa ku haystaan laakiin isma faaruqin ayb maantao dhan labiiyo toban sac meeshaa la fadhiyaa wixii baa isbedeley ninkan marka suuqii buu ka war helay shaygan wuxuu ogaaday in qiimihiisu isbedeley markaasuu i lacagtaadii hoo alaabteydii isiinay waa ka noqday aniga waan yeeli karaa adigiina sidoo kale waa ka noqon kartaa khiyaarulmejlis waa kaas khiyaarulmejlisku marka intee ilaa intee in la egu ku dhammaadaana laba shay buu ku dhammaadaa khiyaarulmejliska meesha in laga kaco oo ninka labadoodii midkood inuu meeshii ka tago isfaaruqaan walow inta baxo soo noqdaba ha soo noqdo haddii la doonay waa dhammaaday mar hadduu baxo waa dhammaaday sida kaleo khiyaarulmajlisku uu ku dhammaado waxay tahay markii horaa shardi waxaa lagu galay inuusanba jirin khiyaarulmajlis waa la yeeli karaa iyada laftirkeeda shaygan aniga waa iga gadanee laakiin haddaa iga gado oo lacagtan maaqalkan ay soo gasho waa kuu dhammaatay wax beeca oon kala ceshanaynaa ma jirto shardigii baa marka baabi'inaya khiyaarulmajliskan almuslimuuna calaa shuruudihim soma labadaasoo khiyaarulmajliska ku baabi'i karaa ayb khiyaarka labaad nooca labaad waa khiyaaru shardi iyagaa heshiis waxay ku noqonayaan waxaan iska soo fiirfiiri hadday ku anfici waayaan waa soo celi kartaa ilaa intee in la marka uu ku egyahay khiyaaru shardiga saddex maalmood hadduu saddex maalmood dhaafo wax ka jira male khiyaaru shardi waa dhammaaday ma soo celi karo qofka saddex maalmood wax waa lagu ogaa karaa ayb hadday wax ka maqan yihiin isaga kan kale waa khiyaarulcayb khiyaarulcaybki waxaa weya shaygii ceeb ka soo baxday khiyaarulcaybka marka shaygu markay ceeb ka soo baxdo de wax ceebaysan ninkiisa iska leh ceebtuna aynan soo darinin isagii marka waa celinaya alaabtan ceebtaana ka soo daahirtay iga l waa celinakhiyaaraadku marka saddexdaas nooca kuwo kaloo la sheeg sheega waa jiraan laakiin saddexdan baa ugu eh, muhiimsan ayb beeci marka khiyaar maadaama halkan lagu sheegayo khiyaar khiyaar maxaa kasoo horjeedo lusuum beecu marka caqd laazim a ah waay marka haddii khiyaaraadkan meesha ka baxaan beecu waa mar hadduu dhaco u dhacayo noqod malasa ayb lusuum marka la lagama noqon karo hadday dood timaado laakiin iyaga hadday heshiis iskaga noqdaan oo maalan ninkii alaabta baayici baa iska qoomamooday markaasuu wuxuu yidhi niyow alaabtayda u baahanahay ii soo celi ama kan kalaaba qoomamooday oo wuxuu yidhi war dhibaa ihaysto lacagaan u baahanahay waxaana hadda ani ima anfacayaan alaabtii iga celi iga ceshee lacagteyda ii soo celi ninkii kalena ixsaani u sameeyo waayahe lacagtaadii qaado yidhi dembi buu ku dhacay maahan macnaheeda ogoon lusuumku macnihiisu waxaa weeyaan hadday iyagu dood soo kala istaagaan ninna inuu tanaasulo ounan rabin baac lusuuma asal ah macnaha saas hadday laakiin ayaga ku heshiiyaan inay isu celiyaan waa taas waa bannaantahay oo xadiidka nebigana sal l slam wuxuu ahaa ninkii qof qoomamooday oo baaca ka shallaayey u celiyo aqaala allaahu casratahu ilaahay isagana kufkufkiisuu ka dhaafaa marka asxaan haddaa u samaysa ninkii uu yidhaahdo war dhibaa waxaa iga dhibaataysan lacagaan u baahanahay wixii waa kana iga celi lacagta isii ho waa ajar baa ka helay haddaa ajar niyeysato hadda adi markaas qasab laguguma lahana ogow baaci waa laazimayna wاlmutabaayicaani labada wax kala iibsanayaan bilkhiyaari khiyaar baa u sugnaaday oy leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaynan kala tegin tafaruqaas maxaa waay marka tafaruq اlkalaam mi amas waa tafaruq اlabdaan waa tafaruq اlabdaan laba saxaabi ayaa sidaas ku tagtay walaa mukhaalifa lahumaa ibnu xajar saasuu dhahay ayb qaara ah waxay dhahayaan tafaruqa tafaruqu lkalaam waayo waa kaa gaday waa kaa gatay hadday isdhahaan waa kala tageenba bis weligood meesha ha joogaan hadday doonaan laakiin sax ma ahan taas walahumaa waxay leeyihiin baayic mushtari an yashtaridaa inay shardiyaan alkhiyaara khiyaar inay shardiyaan ilaa alaaثati ayaamin saddex maalmood intii ka ah inay khiyaar shardiyaan bay leeyihiin baayic mushtari ayb khiyaaru shardigiina muddadiisu waa saddexdaas maalmood saddex maalmood waa inta ugu badan waa laga yaray karaa ogow bal shardiga waxaa laga dhigi karaa wax khiyaaraba inuunan jirin haddii wax la gato waa isku waafaqnay bis waa laazima baaci marka khiyaarulmajlisna ma jiro khiyaaru shardigana isagaaba sidaas noqdayba ceeb unbaa lagu soo celin karaa bis waidaa wujida haddii la helo bilmabiici noocii saddexaad buu sheega khiyaarkii saddexaad waidaa wujida haddii la helo bilmabiici shaygii la gatay caybun cayb haddii laga helo falilmushtarii ninkii wax gatay wuxuu leeyahay radduhu celintiisa cala alfawri degdeg hadduu iska haysto shaygii ceeb buu ku arkay waa iska haystay waa ku gadmay shaygaas bis ama soo celi karawalaa yajuusu ma bannaana baycu hamarati mirihii in la iibiyo muطlaqan isagoo la ilaaqay can ilqaطci laga ilaaqay ilaa bacda buduwi salaaxihaa bislaashadeeda soo muuqashadeeda kadib un ma ahane halkana marka wuxuu ka hadlayaa miraha marka la iibinaayo geedihii iyo mirihii waa la ysku gadi karaa laakiin miro keligiis marka la rabo in la iibiyo oo beertii ku yaallana aniga mirahanaan kaa iibsaday geedkuuna iigu oolayaa ma bannaano ilaa bacda buduwi salaaxii markuu bislaado ma ahane hadduu bislaado xoogaa waa isceli karaan laakiin hadduu cardun yahay oo hadda bisaylka weli uunan soo gelin aafo yar hadday dhacdo baaba-a midhihi markaasuu nebiga wuxuu yidhi bima yakulu axadukum maala akhiihi bigayri xaqin hadhow marka ninkii wuxuu leeyay sii ani midhihii waa kaa gaday midhana ma haysta ninki kanna markaa dood fara badan baa xilligii nebiga dhacday marka waagii hore waa kala gada jireen markaasaa waxaa badatay doodooda kan markii wakhtiga lacagta la gaaro lacagtaydii isii iyo war midhihii waa baaba'ay iyo lacagtan ani kugu leeyon kaa rabaa markaasuu yidhi sidaa nebiga sal l slam haddaad saas yeelaysaan miraha isagoon bislaanin yaa la gedin laakiin haddii la shardiyo ka waran bishardi اlqaطci midhahan mooskan beertan ku yaallaan kaa gate mooska waana goosana anaa laamahan dhan gacmahan dhan waa gogoosana anaa qaadanaya baqaaraan geysanayaa waa anaa yani intaan huuriyo dib anaa si kale yeeli doono ama waaba dhoofsanaa saasaa lagu kala gatay jaa-is waa taas waa bannaantaha mirihii ha bislaada ma la dhahayo ninkaan bisaylku inuusan rabinaaba laga yaabaa oo wax kaga xayir maayaan meel dheeru usii wadaa u safrinaa toban maalmood la soconayo haddii isagoo bislaaday oo u gado waaba baaba-aya meesha ma tegaya soma fahmi marka bishardi اlqaطci waa bannaan yahay qabla buduwi salaax laakiin iyadoon qaطci jirin oo muطlaq uu iska yahay mulaq idaa kaana muطlaqan can اlqaطci markaasuusa bannaanayn macnaha saas waa iyadana ma ahane xadiidka haddii la maqlo qofkiin yani miro ma gedi karo xataa yabdua salaaxuhu bis weli waxaa kuu dhiman waxaad noqonay un um nin geel yani shan shan neefo geel zeka lagama rabo nin la haadayoo kalea noqonaysaa oo marka geel zeke lagama rabo goormaan laga rabin aadan weli su-aalin marka faham xun baa la tegayna marka midaan axaadiid macnahanoo kale laga qaato oo laga istimbaadayna waa jira waa jiraan marka wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana baycu hamarati mirihii iibintiisa muطlaqan duuduub ahaan maxaa laga ilaaqayna can ilqaطci goyn iyadoo laga ilaaqay ilaa bacda buduwi salaaxihaa bislaashadeeda muuqaal muuqashadeeda kadib maahani oo bisaylku markuu soo bilaawdaba haddii la arko bis la gedi karaa walaa maa inta kale marka geedka ha iskaga taallo waa iscelin karaa marka midhaha walaa maa shay beeciisana ma bannaana fiihi ribaa riba ay ku jirta dhexdiisu ay ribo tahay bijinsihi isaga jinsigiisa in lagu gado radban isagoo qoyan ila labana caanaha maahane wuxuu leeyahay shay marka ma bannaana ribo ay ku jirta jinsigiisa qoyan in lagu gado sababta waa maxayna timir iyo timir baa la rabaa in la ysku gado jinsigan marka timirtan waa qoyan tahay tanna waa qallalan tahay ma laysku iibin karaan maxaa yeelay middan qoyani hadday qallasho culayskeedu waa isdhima hadda biyaa ku jiro midhahan haddii uu qalalo culayska isdhimaayo lama oga marka mufaadalo waxaa laga jaahil yahay eh, mumaahaladii mufaadaloo kale ma bannaano ila labana caanaha maana caanaha isagu wuxuu leehay qallayl iyo iyo iyo qoyaan waa la ysaga kala bedelan karaa caana xaliib oo caadi u lisan iyo mid caana fadhiyo kuuskuusan haddii laysku bedesho laa ba'sa wixii marka ribowi ah in isagoo qoyan iyo isagoo qallalan isku jinsa iyagoo ah qoyaan iyo qallayl lagu kala gato ma banaana lianna qoyaankan baa hadhow culayskiisu ou isdhimi karaa ayb wabilahi towfiiq sal sl ala nabiyina mxamedi